bilowge adduunyada beratankee bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowge adduunyada baratankee bilowda bilowgii adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa kula waxaan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiya magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa talaado taarikhdu waxay ku beegan tahay kowii labaatanka nofembar sanadka waa labada kun saddex ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaynu ku doonaa ciyaaraha la ciyaari doono sidoo kale waxaynu eegi doonaa xulka qarankeena soomaaliya waxa uu la ciyaari doonaa galabta xulka wadanka uganda iyadoona xulkeena qaranka soomaaliya inuu u rajeyn doono guushii ugu horeysay inay ka gaaraan dhigooda wadanka uganda kulan xiise badan Eh, kulankan waa kulan muhiim ah waana koobka mundiyaalka dunida isreebkiisa iyadoona xolka eh, eh, qarankeena soomaaliya ay guushaasi muhiim u noqon doonto haddii ay badyaan sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa ciyaaraha kaleeta la ciyaari doono etoobiya iyaguna borkina faso ay la ciyaari doonaan afarta galabnimo sidoo kaleeto waxaa jira kulamo kaleeto oo xiiso badan oo ay ka mid yihiin xulka wadanka malawi iyo weliba xulka wadanka tunisia ayaa iyaguna wada ciyaari doonaa afarta galabnimo sidoo kale sood suudaan welba xulka wadanka mauritania way ciyaari doonaan sidoo kale xulka wadanka senegal iyo toban way wada ciyaari doonaan sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa ciyaaraha kaleeto ee ku saabsan yuroga isreebkiisa waxaa wada ciyaari doona caawa kow iyo tobanka habeennimo rubi xulka wadanka faransa weliba griig ayaa wada ciyaari doona sidoo kale holland ama netherland iyaguna caawa waxay la ciyaari doonaan xulka wadanka lagu magacaabo ee gibraltar sidoo kaleeto turkiga iyo weliba weelsna wad ciyaari doonaan kow iyo tobanka habeenimo ribidhiban caawa qolmadii la ciyaaray aynu eegi doonaa suuqa kaliibsiga ayaana ka marnayn dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeena ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal haddiinu ku bilaabno barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho xulka eh, uganda ay weliba soomaaliya wada ciyaari doona iyadoona xulkaana qaranka soomaaliya ay doonayaan in kulanka eh, dabcan ay gool muhiima ah ka gaaraan sidoo kale taariikh ay sameeyaan soomaaliya markii ugu horeysay ay doonayaan inay markaa dabcan ay badiyaan iyadoona kulankii ugu dambeeyey eh, guuldaro xanuun badan ay kala kulmeen xulka wadanka ee lagu magacaabo algeria haddaba groupkan waa gruubka eh, g ama gruubka ga markaad eegto algeria iyo waliba xulka wadanka guinea iyo weliba mosambiq iyo botswana uganda iyo soomaaliya ayaa ku jira markaad eegto soomaaliya ciyaaryahaanada ah ay haystaan iyo waliba sanadkan wacdarada ay sameynayaan waxay u qalmaan inay markaasi dabcan ay guul ka gaaraan xulka qaranka uganda laakiin markaad eegto shan iyo tobankii kulan ee ugu dambeysay soomaaliya iyo weliba uganda ay wada ciyaareen saddexiyo toban ah xulkeena qaranka ayaa la garaacay uganda ayaa saddexiyo toban jeer guuldaro dusho saarisay halka laba kulanna barbare la galay kulankii ugu dambeeyey ee labadan wadan ay wada ciyaaraan waxay ahayd saddexdii agost labadakunsagaaliytobanka markaasina waxay ciyaareen ciyaaraha jan bremer rwanda waana markaasi eh, dabcan eh, uganda ay eh, soomaaliya afar gool iyo hal lagu garaacay xulkeena qaranka oo markaasina uganda markaasi ay garaacda laakiin markaad eegto kulanka waa kulan muhiima iyadoona dabcan xulka qarankeena soomaaliya uu bandhig qurux badan uu soo bandhigay kulankii algeria ee saddexda gool iyo halka lagu garaacay iyadoona labadaba goolba algeria dhalina sadexda goolba mid kamid a ah ongol ayuu ahaa oo ciyaaryahanka lagu magacaabo cabdi ayaa ongool iska dhaliy kadibna goolka labaad waxaa keenay ninka lagu magacaabo bendeja iyo weliba ninka lagu magacaabo salimani oo isagu goolka kale ee dhaliya laakiin markaad eegto ciyaaryahaanadeena aadka u khatarta badan bandhig qurux badan way sameyn karayaan waxaa aada yaad loo ammaanayaa kabtaanka ee eh, koowaad ama kabtaankeena markaad eegto eh, waxa uu yahay eh, ciyaaryahaan aada u khatar badan oo bandhig qurux badan soo bandhigay waana ciyaaryahaan waxaana lagu magacaaba axmed cabdulaahi cabdi waxa uu dhashay labaatankii oktoobar labada waana saddexiy sano jir waana ciyaaryahaan markaasi dabcan ka ciyaara ee difaac sidoo kaleetana qadka dhexe ee ciyaari karaya sidoo kale ciyaaryahanada aadka halista badan ee xulkeena qaranka waxaa kamid a ah ee lagu magacaabo ibraahim ilyaas axmed ciyaaryahankan isagana waa waxaweyaan waa saddex sano jir waxa uu dhashay shan maaj labada kun marka waana mid kamid a ah ugu halista badan ee ka hor doona xulka wadanka uganda sidoo kaleeto waxaa jira ciyaaryahan kaleeto aada u khatar badan oo isagana waxaa weyaan ciyaaryahanada ugu muhiimsan kamid a ah, waana ciyaaryahanka lagu magacaabo cumar jaamac isagana waa shan iyo labaatan sano jir waxauu dhashay kow iyo may kun waxa uu ku dhashay magaalada lagu magacaabo heleneski wadanka fiinland markaa ciyaaryahankan inaba caadi maha isagana waxauu kamid yahay ciyaaryahanada soomaaliya matela oo isagu waxaweyaan bardhi qurux badan sameyn karaya sidoo kaleeto ciyaryaan kale ayaa jira oo aad u khatar badan waana ciyaryaankii kulankii ugu dambeeyey gool dhalinaya ama goolkii dhalinaya waana ciyaryaan kale u magacaabo yuusuf axmed isaguna waa lix labaatan sana jir waxauu dhashay afar labaatankii abril kun sagaal boqol sagaashan waana ciyaaryahaan markaa aada u khatar badan kana ciyaara mid ka mid a ah horyaalada waaweyn markaad eegto sidoo kaleeto waxaa jira difaac aada u khatar badan oo isagana bandhigiisii uu soo bandhigay uu yahay ciidaha marka wax badan sameyn karaya waana ninka lagu magacaabo saadaq faysal cilmi isaguna waa saddex san jir marka dhammaan ciyaaryahaanadeena ama xulka qaranka soomaaliya markaad eegto waa kuwa daayira saddex labaatan jir iyo afar labaatan jir marka waxay u baahayiin waqti oo isla qabsadaan marka waxaa la aaminsan yahay in dabcan xulkeena uu ciyaaryahaan mustaqbala ah uu haysto haddii markaa ay ka faa doonaan fursadaha ay haystaan haddaba markaad eegto uganda iyagu waxaweyaan iyaga xataa kulankii ugu dambeeyey waa la garaacay oo xulka wadanka geni ayaa laba gooli hal ku garaacday iyadoona ciyaaryaanka lagu magacaabo kamara weliba ciise ay labada goolba ka dhaliyeen laakiin eh, iyaguna waxahal eh, gool ay dhaliyeen sida soomaaliya oo hal gool iyagu tartankan ka dhaliyaan marka isku awood weyaan uganda iyo weliba soomaaliya laakiin markaad eegto uganda meelaha ku fiicanyiin waxaa kamid ah Eh, waxay aad iyo aad ugu fiicanyiin qeybta eh, dabcan eh, markaad eegto banooniga inay marka inta badan ay xoogaan ama banooniga inta badan fisigalka loo yaqaano marka soomaaliya marka waxaa loogu fadhiyaa in iyagu waxaweyaan ka faa'idaystaan fursadahan soomaaliya markaa waxaynu arki doonaa haddii galabka ay taariikh ay sameyn doonaan kulan xiise badan wadanka morocco ayuu ka dhici doonaa waana soomaaliya ay u baahan tahay inay guushan ay gaaraan guushii ugu taariikhda ay tartankan ay ka gaaraan markaad eegto saddex xul ayaa jira oo weli aan badinin waa botswana iyo uganda iyo soomaaliya soomaaliya markaa wadankeena guul ayaynu u rajeyn doonaa macalinka xulka qaranka soomaaliya waxa shaaca ka qaaday in eh, dabcan kulankan uu muhiim yahay uuna rajeynayo in kulanka ay eh, dabcan soomaaliya guul ay ka gaaraan sidoo kaleetana wuxuu leeyahay tababar badan ayaynu qaadanay waynu dadaalnay wax badan aynu sameynay soomaaliya saddexdii kulan ugu dambeysay oo ay ciyaareen saddexda kulanba waa laga badiyay laakiin waynu arki doona kulanka maadaama kulankii ugu dambeeyey algeria badhi qurux badan ay soo bandhigeen maadaama lagu ciyaarayay kulan markaasi banaanka ama algeria ay markaa ay gurigooda ku ciyaareen laakiin soomaaliya si kumeel gaara ah marocco ay ku ciyaari doonaan halkaasna waxay u tahay hoom ama guri ay u tahay oo ay soo dhaweyn doonaan xulka wadanka ee uganda dhegeystayaal markana waxaynu siin doonaa eh, fursadaha ugu badan saaxiibada barnaamijka ka qayb qaadanaya waynu isla falaqeyn doonaa xulka qarankeena soomaaliya eh, iyagoo markaasi dabcan eh, haddaba ciyaaryahaanadeena ay diyaargarow badan ay sameynayaan oo kulankan isku diyaarin doonaan saaxiibada waxay soo wici karayaan leelanka hariidyo kulmiye siddeetan iyo lix konton iyo lix lixdan iyo lix ayay soo wici karaan barnaamijka si toosa ah ayay uga qayb qaadan karayaan marka waxa weeyaan uganda iyo weliba soomaaliya markaad eegto Eh, labaduba ama labadu wadanba markaad eh, awoodeeda aad qiimeyso waxaad arkaysaa in xolkeena soomaaliya uu guul ka gaari karo ama saddex dhibcood uu ka qaadan karo wadanka uganda maadaama wadanka uganda kulmadii ugu dambeysay iyagana waxa weyaan bandhigoodii uu ahaa bandhig liitay marka xulka qarankeena waynu arki doonaa markaad eegto qaabkii ama markaad eegto kulankii algeria iyo soomaaliya soomaaliya kulankaasi wax badan ayay sameeyeen oo fursado badan ayay xataa dayaceen marka haddii fursadahaasi ay ka faa'idaystaan waxaa la aaminsan yahay in xulka qarankeena soomaaliya markaa guul markaa ka gaari doono xulka wadanka uganda inta badan kubadda cagta markaad eegto fursadaha keliya waxaa loo baahanyaa markaad eegto in fursadaada aad ka faa'idaysato markaa waxa weyaan wanu arki doona markaa waaya saaxbada ayaynu barnaamijka si doonaa barnaamijka ka qayb qaadanaya aada iyo aad waa ka saaxibada kaleeto aynu eegeyna barnaamijka ka qayb qaadanaya waanu isla falaqeyn doono kulanka xiisaha badan ee dhexmari doona afarta galabnimo marka kulanka kulan muhiim ayuu noqon doonaa iyadoona markaad eegto xulkan qaranka kulmada kusoo wajahan waa kulmo markaasi dabcan soomaaliya guul gaari karayaan sida kulanka uganda kulanka mozambiq ay la ciyaari doonaan markaad eegto saddexda juun sidoo kaleeto botswana ay la ciyaari doonaan kadibna geni kadibna botswana kadibna waxaweyaan soomaaliya geni ay la ciyaari doonaan uganda mar kale sidoo kaleetana algeria iyo weliba xulka wadanka mozambiq marka kulamo badan ayaa kusoo wajahan ugu todoba kulan ilaa iyo kulan ayaa kusoo wajahan xulka qarankeena inuu markaa tartankan uu ciyaaro waayahay saaxbada ugu horeysa ayaynu fursad siin doonaa barnaamijka qaadanaya sodhow hello soo dhow asalaamu calaykum wacalaykum salam waxmatullah barkat so dhow magaca degaanka aad iyo aad aad iyo ad abdiqaadir barnaamijka oo ah, eh, soo dhawow waxa weeyaan xulka qarankeena soomaaliya eh, ee waxaa ula ciyaari doonaa eh, galabta uganda a ah, uganda galabta waxaan aaminsanaha inaan garaac karna aaminsanaha kulanka algeria fursado badan oona soo marartaa besta qoola nooma dhadhacay waa galabta inaan ka aad iyo aad bal ka waran marka kulanka maxaad ku saadaalinaysaa waayahay saxaabada kaleeto ayaynu eeganaa oo barnaamijka qaadanaya markaad eegto bandhig qurux badan ayaynu soo bandhignay oo kulankii algeria iyo weliba soomaaliya kulankaasina xulkeena qaranka uma qalmin in markaa saddexda dhibcood laga qaato wuxuu qalmay in ugu yaraan hataa barbaro uu helo maadaama labadii gool mid kamid a gool uu ahaa labadii kaleetana qaladaad markaasi ay ku yimaadeen saxaabada kaleeto aynu eegeynaa barnaamijka ka qaadanaya sarow haa sarow magacigdeenka ah aad iyo aad aad iyo aad marka maxaa ku saadaalinaysaa kulanka in xulkeena ku badin doono ayahay waa kaga mahadcelinayaa saaxiib sida qurux badan barnaamijka kaga qayb qaatay saaxiibada kaleeto aynu eegeynaa barnaamijka hadda ka qayb qaadanaya waa ka e, aad iyo aad soo dhow magacay deegaanka aad aad iyo aad aad iyo aad bal soo dhow waa dhaway kalka horeba gudasha oo qaar lagala dhalinaya saadaas ayagaa qaldaayay waa inaan soo noqon karnaa kala soo sala insha allah aad iyo aad marka qaladaadka haddii la saxo waxa weeyaan waa waa guul waynu gaari karnaa waa gaari karnaa haddii lagu soo bilaabo farxaan farxaan xamed aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waa kaa saaxiibsan waa kaga mahad saaxibada saaxiibada kaleeto haynu eegeynaa oo barnaamijka markaa ka qeyb noqonaya aad iyo aad soo dhow alo soo dhow magaca degaanka alo haa soo dhow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu halo haa waa ku maqlaa soo dhow yahay dhegeystahaasi isma maqalno saaxibada kaleeto aynu eegeynaa ciyaaryahanada ugu khatarta badan xulkeena qaranka ay haystaan waxaa kamid a ah ciyaaryahanka lagu magacaabo farxaan maxamed waa farxaan maxamed axmed oo isaguna kamid a ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan xulka qarankeena marka kulanka eh, isagu waxa weeyaan eh, toddobaatan daqiiqo ayaa kulanka bedel lagu keenay sidoo kaleeto ciyaaryahan kale ayaa jira oo isaguna aad aad u badan waa ninka lagu magacaabo aadan eh, waa aadan aymaan isagu wuxuu kamid yahay ciyaaryahanada kale wax badan aynu rajayn doono wax badan inuu sameeyo sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo mahad maxamed cabdiqaadir isaguna wacyiriyaan kaleeto isaguna aada u khatar badan waynu arki doonaa hadii bandhig qurux badan uu galabka usoo bandhigi doono balse dhow aad iy aad magaad magaca deenka aad i aad bal ka waran caliyo barnamijka la soctaa waayahay saaxiibkaasi isma maqalno saaxibada kale aynu eegana barnaamijka ka qaadanaya salow aad iyo saa barnamijka waa la bal ka waran xulka qarankeena soomaaliya waxa weyaan kulanka muhiim ayuu noqon doonaa uganda iyo weliba soomaaliya kulanka bal ka waran haddaad laba iyo saddexaad ka tiraado aad iyo aad bal ka waran marka soomaaliya waxa weya sanadkan tartankan isleedahay wareega inta badan waxa ka inkastoo algeria algeria groupkan lix dhibcood ay ka leeyihin marka soomaaliya maxaa isleedaa groupkan way kaga dhamaysan kartaa waayahay waa ha saaxiibkaasi isma maqalno saacbada kaleeto aynu eegeynaa oo dhanka fariimaha hataa inoo soo diraya eh, axmed maxamed wuxuu leeyahay waxaan joogaa degmada dherkeli waxaan soomaaliya u rajeynaya inay guulka gaaraan uganda wuxuu leeyahay uganda eh, dabcan waxay u baahan yihiin keliya markaad eegto kubadaha aadka waxay ku fiican ayuu leeyahay kubadaha garbaha laga keeno marka ciyaaryahaanadeena waxaan u rajeynaya uu leeyahay kubadaha garabka ka yimaada iyo kubadaha kale kornooyinka marka inay iska ilaaliyaan marka waxa weyaan uganda waa kuwa markaas ciyaaryahanadooda fisigaal ahaan u diyaarsan ama jir ahaan u diyaarsan marka inkastoo de banoniga dee u baahan yahay khibrad iyo maskax u baahan yahay laakiin markaad eegto uganda iyo weliba soomaaliya ciyaaryahanadeenii waxay ku wanaagsan yihiin dhanka markaad eegto kubada iyo Eh, dabcan eh, maskaxda markaad eegto aad iyo aad waayahay saaxiibada kale aynu eegeynaayo barnaamijka ka qayb qaadanaya salow aad iyo aad sa barnamijka waa la socotaa haye bal ka waran kulanka eh, xiisaha badan ee dhex doona xulka qarankeena iyo weliba waayahay saaxiibada wa ka waa ka wiilka qadkaya kogaay bal saaxibada kale aynu eegeynaa sodhow farta maqaalka inta ka horbaarinta caalamiga ee kulmi maanta maalin wanaagsan scuudiin griig oo afkigaa joogaa marka lafteedii cabdirashiidow xulkana uh, runtii way ciyaareen uh, waxaa lagu soo qaata xataa waxaan leeyahay manchester city markay hoomkeeda ku ciyaarayso uh, kooxaha waaweyn iyo kooxaha yar intabo bushika ah, lixdii shan boqolkiiba toddobaad sane runtii keensataa marka layaab male mahrez iyo kuwa runtii inaa ubaxno saddex goolgool runtii noogala badayay waxaas leeyahay soomaaliya iyo faalafiican runtii ka muuqato oo waxaa moodaa sagaal gool iyo sidoo gool runtii laga dhali jiray laakiin runtiisaas hadda way dhamaatay eh, inta badan runtii eh, waxaa dhali loo jeedaya macalinka runtii aniga eh, macalinka wuu wanaagsan wuu fiican yahay qabaa sababta cabdirashiidow xulkan runtii waxaa u ciyaaro algeria xidiga runtii aad professional riyaad maxamed iyo suleyman ay kamid yihiin anagana waxaa moodaa runtii soo qabta inaan ku jirno marka mar walba runtii oo la ciyaarayna waxaa leeyahay algeria marka runtii kulanka ugu dumeeyay runtii anoo baxde saddexda goolgoolka noga runtii aniga macalinka ma dhelila sababtoo ah macalinka wuxuu ka baxay eh, in gool badan aan laga dhalin runtii taasna eh, aad u dadaalo waxaa moodaa fadli bsbida runtii inuu iska yareey marka kulanka eh, galas markii aan runtii eegana waxaa leeyahay uganda waa ka badi karnaa sababtoo waxaan la soconaa maadaama algeria saddex gool gool aan la galno maxaa diida runtii ina uganda gool ka karno waa ka gaari karnaa laakiin waxaan leeyahay inta badan kooxahan mar kooxaha carabta eh, kubad hoose ciyaaran oo ku dhisan bas laakiin waxaa leeyahay eh, eh, afrikaanta marka loo baxayo kooxa afrikaanta waxay ciyaaraan kubada dheer marka hadna waxaa laga yaabaa soomaaliya kubadaasi beeska ama runtii jootaha kubada lagu soo rido hmm. haddii soomaaliya runtii ka fogaato waxaas leeyahay uganda guul waa ka gaari karnaa waxaan rajaa runtii inkastoo hadda kulamada ee norma cabdirashidow oo toban kun runtii soomaaliya ciyaar doonta hal kulla ee ciyaartay waxaas leeyahay hadda labadan kooxood oo gaabta ciyaar doona labada xul hebel leeya runtii waa laga badiyey marka gaabtan oo casle runtii soomaaliya guul inay gaari karto guulaan oranjia marka macalinkaana waxaa leeyahay iyo kooxda iyo xulka runtii hala taageero baraha bulshada runtii waxaa leeyahay soomaaliya guul ma gaari karto ma baan karto meel xun dora laakiin xisaalo fiican iyo muuqsabto ah waxa la ciyaarayo degesaad markaa u jilciyo waa isreeb kood marka gaabtana guula rajeeynaa aad iyo aad waa yahay saaxibkii muxudiin waa kaga mahadcelinaya saaxibada kaleeto inu eegana barnaamijka qaadanaya hali laba saaxibada fadhimaha inoo soo diran in haddii nu eegnana Eh, sacdiye axmed oo joogta degmada horta nabadda waxay leedahay waxaan rajeynaya xulkan qaranka inay markaa dabcan ay gule gaaraan kulankan waxaa ku saadaalinaya ay leedahay laba gool iyo hal aynu ugu badin doono xolka wadanka uganda marka kulanka waa kulan xiise badan marka eh, soomaaliyana way awoodaa oo dabcan haddii ay eh, si fiican u ciyaaraan waxaa la aaminsan yahay in ay guul gaari karayaan xolka wadanka uganda bal soo dhow dhegeyste waalaikum salam aad iyo aad soo dhawa saaxib magacay deenka aad iyo aad bal yaxi waa la socotaa barnaamijka waa kaa bal ka waran xulkeena qaranka waxay la ciyaari doonaan afarta galabnimo xulka wadanka uganda aad iyo aad waa yahay saaxiib waa kaga mahad celinaya saaxiibada kaleeta aynu eegana barnaamijka ka qayb qaadanaya waa kaa dabcan waa kulan xiiso badan markaad eegto uganda iyo weliba soomaaliya marka waa kulan derbiya waa kulan weyn waa kulan markaad eegto dee soomaaliya iyo uganda maadaama ay isku dhow yihiin marka waa kulan markaa aada u khatar badan waa sida markaad la ciyaareysa kale kenya iyo somalia markay wada ciyaarayaan oo kale sidoo kaleet markay wada ciyaarayaan somaaliya iyo etoobiya kale waa kulan sidaas camala oo derbiya xolkeena qaranka marka waa inay dareemaan waa inay markaasi dabcan ogaadaan uganda inay markaasi dab ay ka tahay wadamada inta badan xifaadsama dhan walba markaad eegto marka haddiaynu guul ka gaarno waxay ka dhigan tahay in waxa weyaan wax badan aynu sameyn karno sanadkan waayahay saaxiibada kaleeto aynu eegeyna oo barnaamijka ka qayb qaadanaya soo dhow aad iyaad soo dhawow magacay deegaanka waa maxamed cali degmajir waayahay bal soo dhawow saaxib eh, barnaamijka waa la socotaa waa la socdaa waan guuleysanaynaa insha allah markii uu horeysay yani koley laba mar ayaa horena lagu soo badiyey marka maadaama aan la cayaarayno yaa yeelsanin kuley bariga african ka wada midnahay uganda waa dad taabtikadeena iyo wax walba fahmi karo marka macalinka inuu iska adkeeyo insha allah waana guuleysanaynaa laba iyo ewenaan ugu badanayna hadduu ilaahi waayah waa kaga mahad celinayaa sidaadka aada ku quruxda barnaamijka kaga qayb qaatay marka wadamada bariga africa markaad eegto inta badan way dagaalamaan dhanka siyaasad ahaan markaad eegto iyo dhanka kubadda cagta markaad eegto marka waxa weeyaan wax badan ayaa kulanka uu muhiim u yahay markaad eegto algeria iyo soomaaliya eh, dabcan aad iyo aad ay u kala fogyihiin lakiin markaad eegto uganda iyo soomaaliya waa laba wadan oo aad iyo aad u dagaalama waynu arki doonaa marka kubadda cagta wax badan ayaa ka dhici karaya iyadoo adigoo fiican oo banooni si fiican u ciyaaray ayaa laga badin karaya lakiin mar waliba waa in eh, dabcan guusha aad kuryootah oo aad rajaysa inaad markaasi dabcan aad guulaysato saaxiibada kaleeto aynu eegeynaa barnamijka qaadanays o Eh. aad iyo aad saaxib magacaaga degaanka maxamed waaberi hay saaxib bal ka waran xulka qarankan maxaa urejeynaysaa waxaan rajeynaya gol aan rajeynaya insha alla inay duugaasaan rajeynaya afar euran waa kaga mahad celinayaa saaxiibada kale aynu eegeynaa inta badan waxa weeyaan eh, dhammaan dalka markaad eegto magaalooyinka waaweyn sida magaalada muqdisho iyo weliba magaalooyinka eh, dabcan dalka dhamaan waxa weeyaan way u diyaargaroobayaan in kulankaasi dabcan laga daawado marka kulan xiise badan oo xamaasad leh oo inta badan dhalinyarada iyo weliba qof kasta oo afka soomaaliga ku hadla ee kulanka uu muhiim u noqon doono uu taageeri doono xulka qarankeena soomaaliya marka waynu rajeyn doonaa in qarankeena uu guuleysto uu guul weyn markaasi dabcan uu ka gaaro xulka uganda oo ay galabta la ciyaari doonaan saaxiibada kale aynu eegi doonaa barnaamijka ka qayb qaadanaysa sodhow magacay deegaanka waayahay codkaaga sanuuqaa dolaal waayahay dhegeystayaas isma maqalno saaxbada kale inuu fursi doonaa oo barnaamijka ka qayb qaadanaya marka kulanka kulan weyn waa muhiimah weeyaan bal kulamada kaleeto haddii nu eegnan waxaa jira kulamo kaleeto oo xiiso badan oo qaaradda africa laga ciyaari doono gaar ahaan waxa weeyaan koobka isreebka mundiyaalka dunida labada kun lix iyo labaatanka bal saaxiibadan ayaa soo qabanaya oo oh, hal iyo labo oo barnaamijka ka qayb qaadanaya so dhow Eh, aad iyo aad aad iyo bal saaxib soo dhawo magacay deanka aad aad bal xuseen ka waran awoodda xulka qarankeena soomaaliya kulankaa muhiim ayuu yahay maadaama kulankii furitaanka la garaacay xulkeena aada umahadsantaa runtii marka la fiirsho eh, xulka quranka qaranka soomaaliya kulankii algeria loo ciyaaro bandhigiisa kadka dhexe iyo isku dhigiibka kubada isku dimarada ma xumayn kaliya waxaa muuqatay in qalqal uu ka muuqday difaacyada marka kulan weyn oo aan algeria la ciyaarnay waa muuqataa runtii in saddex gooli gool waa kulan ka furaay oo guusha soomaaliya iyo algeria labadaba ay u fureen marka waxaan dhigi karaa in soomaaliya haddii galabta uu macalinka ciyaartooydu faro inay istejiyaan kubadahan ay si kalsooni iskugu dhidhiibaan waxaan qabaa in eh, nimankaas fiskaalka ku ciyaara ee eh, uganda inaan kabadi karno Eh, uganda keliya waxay ku marfifiyeen kubadaha in laisku diibo ayana sio qalqal waa muuqda kulamada marka ciyaar hadii la fiirsho marka soomaaliya waxaan dhihi karaa galabta hadii uganda aan u kala baxno oo aan difaacyaneyna iyo qadkeena dhex isku xirno aa soomaliya ina guul gaari karto waxaa yidhaha kulama adiga saashaadilaya kulmiya qaabkaad runtii sportska iyo wax badan aan yurub falaqayna waayahay saaxiib waan kaga mahad sida qoraxda barnaamij ay kaga qayb qaadatay marka xulkeena qaranka waxa weeyaan kulanka muhiim ayuu yahay diyaargarowgii ugu dambeeyey ayaa la muujinayaa inkastoo ay fiicnaan lahayd markaad eegto oo xulkeena qaranka soomaaliya oo muqdisho ku ciyaari lahaa inkastoo waxa weeyaan wax weliba bilow ayay leeyihiin dhexdhexaad ay leeyihin marka waynu arki doonaa waynu kuryoon doonaa sanadada soo socda in xulkeena qaranka eh, oo ku ciyaaraya waddankeena gaar ahaan waxa weeyaan towlada ciyaaraha muqdisho stadium waxa weeyaan taageerayaal badana ka qeybgali doonaa waxa weyaan soomaalida inta badan aad ay u jecel yihiin kubadda cagta marka haddii ay dhici lahayd in kulanka lagu ciyaari lahaa muqdisho waxa weyaan ugu yaraan siddeetan kun oo taageeryaal ah ayaa ka qayb noqon lahaa oo ciyaartan u daawashatahi lahaa laakiin nasiib uma yeelan laakiin taageeryaal badan oo soomaaliya ayaa ku sugan wadanka morocco iyaga ayaa markaasi dabcan mateli doona iyaga ayaa dabcan markaad eegto xulkeena qaranka soomaaliya dhiirigelin doona u sacbatumi doona inagana waynu u duceyn doonaa waynu rajeyn doonaa in xulka qarankeena soomaaliya uu guulu waaweyn ka gaaro tartanka mundiyaalka dunida isreebkiisii ee hadda waxaweyaan qaaradda africa markaad eegto waayahay kulamada kale jira haddaynu eegnana ethoobiya iyaguna burkina faso ay la ciyaari doonaan xulka wadanka ethoobiya e gurigooda ay ku ciyaari doonaan oo markaad eegto burkino iyo weliba ethoobiya waa laba kulan oo xiiso badan waana waxaana lagu ciyaari doonaa garoonka adis auba stadium etoobiya markaad eegto waxay ka mid yihiin wadamada hoomkooda ama gurigooda lagu ciyaaraya maadaama dabcan markaad eegto gurigooda lagu ciyaaraya marka waynu arki doonaa kulanka haddii iyuuna etoobia badin doonaan burkina faso ay la ciyaari doonaan markay ugu dambeysay burkina iyo weliba ethoobiya wada ciyaareen waxay ahayd oo kulankii jankabka ay wada ciyaareen labaatanka markaasina barbaro ayay wada galeen sidoo kaleeto dhanka kale kulamada kale jirana hadiinu eegnana libiya iyo weliba cameron iyaguna way ciyaari doonaan senegal iyo weliba togo wada ciyaari doonaan dhammaan kulamadaasi waa kulamada markaa xiise badan dhanka yurubna markaad eegto faransiiska iyo weliba xolka wadanka gariig ayaa wada ciyaari doona faransa mar hore ayuu usoo gudbay koobka yuroga marka wuxuu doonayaa in ciyaaryahanadiisii yaryaar fursad siiyo weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markaana haddiinu egnana wararka ugu waaweyn ee jira suuqa kaliibsiga kooxda kubadda cagtama united ayaa lagu soo waramayaa ma laleeyahay waxaa macquul ah in suuqa januari ay qaataan ciyaaryaanka lagu magacaabo anton crisman oo kooxda kubadda cagta ee madrid ka tirsan inkastoo anton crisman uu doonayo inuu sii joogo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo atletica madrid ayaa haddana wararku waxay sheegayaan kooxda kubadda cagta ma united ah ayaa doonaysa in ay ninkan kusoo xirgeliso lacag waaliya si uu u yimaado garoonka weyn oo trafode kooxda kubadda cagta united ayaa diyaar u ah inay saddex jibaar mushaaraadka anton crisman ay siiso kooxda kubadda cagta leedka madrid waxaw saddex jibaarkiisii la siiyo anton crisman ayaa xilli ciyaareed cajiib ah ku qaadanaya kooxda kubadda cagta leedka madrid xilli ciyaareedkan waxaana uu xitaa eh, ku tartamay abaalmarinta baalandooro xidigan ayaa dhaliya xilli ciyaareedkan labiyo toban gool lix iyo kulan oo tartamada oo idil ciyaareedkan uu ciyaaray waana mid ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta leedka madrid xidigan soddon laba sana jirka ah ayaa kooxda kubadda cagta united waxay doonaysaa inay ka dhigato saxiixa ugu horeeya suuqa januari si ay ugu xoojiso weerarkeeda qeybta dambe xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta united ayaa diyaar waa ah in xidigan krisman ay usoo bandhigto lacagta ee eh, lagu qiyaasay ko milyan oo yuuro sanadkii uu kooxda kubadda cagta united oo ka qaadanayo xidigan ayaa atletico madrid kula jiray heshiis ilaa labada waxaana eh, lagu soo waramayaa in kooxda kubadda cagta man united ay dooneysa ciyaaryahankan inay gacanta ku dhigaan maadaama kooxda kubadda cagta man united ay haystaan qeybta fursadaha abuurka kooxda kubadda cagta man united marka waxaa leeyahay ciyaaryahankan ayaa lagu soo waramayaa inay qaadan karayaan sidoo kaleeto shawalalka kooxda kubadda cagta manitedna haddiianu eegnana tobabaraha kooxda kubadda cagta man united ayaa aada u walwalsan xaalada ciyaaryahanka lagu magacaabo rashford iyo hoyland holand iyo weliba rashford xil ciyaareedkan markaad eegto holand ayaa wanaagsan oo shan gool champions leaga dhaliyay laakiin kooxda kubadda cagta united waxaa leeyahay aada iday ugu walwalsanyihin labadan weriyahan markaad eegto in dhaawac ay soo gaaray ay ka dhigan tahay in labadanba ciyaaryahaan ay ka maqnaan doonaan kulanka ugu soo horeeya kooxda kubadda cagta united ay ciyaari doonto ayna la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta everton kooxda kubadda cagta united shantii kulan ugu dambeysay horyaalka bermeliga ay ciyaareen waa kooxda ugu fiican markaad eegto dhibcaha ugu badan ayay heshay sidoo kaleetana koox kubadda cagta united waxa weyaan kulmadii ugu dambeysaba oo horyaalka premier league ay ciyaarayeen way fiicnaayeen hal gool iyo ebery laba gool iyo waxba ayay kaga badinayeen kooxaha kaleeto ay la ciyaarayeen marka kooxda kubadda cagta united marka hadda waxaa leeyahay ciyaaryahaanada ka maqnaan doona kulanka everton waxaa kamid a ah xiryaanka lagu magacaabo antony xataa waxaa leeyahay shakiya la gelinaya kulankaasi waxaa macquul ah in markaasi dabcan uu ciyaari waayo sidoo kaleetana waxaa leeyahay waxa maqnaan doona ciyaaryaanka lagu magacaabo hojland oo isagana dhaawac soo gaaray sidoo kaleetana waxaa leeyahay koox kubadda cagta united walwal xoogan ay dareemayaan maadaama ciyaaryahanada qadka dhexe casamirow iyo weliba eh, christian ericson ay ka maqan yihiin dhammaan ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta united ciyaaryahanada ka maqan waxaa ka mid ah lagu magacaabo john evanis sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo ericson sidoo kale casamirow lukashow andre onana xataa waxaa leeyahay shaki yeelgelinaya maadaama isaga xataa dhaawac soo gaaray waxaa maqnaan doona kulankan martines oo isaga imaan doona january sidoo kaleeto ciyaaryaanka lagu magacaabo hojlan isagana uu maqnaan doona haddaba kooxda kubadda cagta united shanta kulan kusoo wajahan waa kulamo adag markaad eegto maadaama ciyaaryahanadaas muhiimka ay ka maqan yihiin shantaasi kulan waxaa ugu soo horeeya kooxda kubadda cagta everton oo toban dhibcood laga goostay waxayna wada ciyaari doona noofembar maalinta axadda ah ee toddobaadka soo socda waxay booqan doonaan garoonka everton ee ku ciyaarto sidoo kaleetana waxay la ciyaari doonaan tartanka champions leaga kooxda kubadda cagta ee galatasaray kooxda kubadda cagta united waxay u baahan tahay in ay guul ka gaaraan labada kulanba kooxda kubadda cagta galatasaray iyo weliba kooxda kubadda cagta bayer munij labadan kulan hadii ay badiyaan sidoo kaleeta ay rajeeyaan in la garaaco kooxda kubadda copenhagen iyo weliba kooxda kubadda cagta galatasaray waxay ka dhigan tahay in eh, dabcan kooxda kubadda cagta munited ay fursad u haysta laakiin waxaa laleeyahay waxaa la ogaan doonaa kooxda kubadda cagta sanadkan haddii yurub liga ay ciyaari doonto ama tartanka james leaga haday ka hari doontaba sideeda ah, ama sideed maalin kadib sagaalabaatanka nofembar kulan weyn ka dhici doona garoonka weyn oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda galatasaray waana garoonka lagu magacaabo turki telecom arena stadium oo ay kooxda kubadda cagta ee galatasaray ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta galatasaray xilli ciyaareedkan waxa weeyaan markaad eegto kulmadii ugu dambeysayba shantii kulmi ugu dambeysay saddex ka ah ayaa laga raacay laba kulano balbare ayay galeen marka fursad ayay u tahay kooxda kubadda cagta united in kooxda kubadda cagta galatasaray waxa weeyaan shantii kulmi ugu dambeysayba saddex kulan ka ah laga raaco sidoo kaleeto kulamada kusoo wajahan koox kubadda cagta man united waa kulanka newcastle oo ay la ciyaari doonto labada decembar kulan xiiso badan waana kulan eh, dhex doona doonaa kooxaha newcastle iyo weliba cagta united garoonka james barg stadium ayaa lagu ciyaari doonaa idhahawi iyo weliba erigtanhaag ayaa iswajahaya kooxda cagta united markii ugu dambeysana newcastle ay la ciyaarayeen waxay ahayd koodii novembar markaasina saddex gool iyo waxba ayaa lagu garaacay garoonka kooxda cagta united oo marka united kulanka horyaalka premier leaga sidoo kaleet waxaa ku siixiga kulanka chelsea ay la ciyaari doonto waana kulan xiiso badan kulankaasina eh, waxay ciyaari doonaan lixda december kulankaasina eh, waxaa ka dhiman shan iyo toban maalin marka taas oo ka dhigan in xataa hadii ciyaaryahaanada hojeland iyo rush iyo ninka lagu magacaabo golhay unana ay seegaan ay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta united ay u ahaan doonto maalmo xun marka kooxda kubadda cagta chelsea iyo united kulankaasna wada ciyaari doonaan kulal xiiso badan oo dhex doona kulankaasina waxaa lagu qiimeyn doonaa haddii kooxda kubadda cagta chelsea sanadkan kooxaha waaweenka inta badan kooxaha tobsigiska loo yaqaano ay ku dhigayeen arsenal ayay la ciyaareen barbaro ayay la galeen kooxda liverpool ayay la ciyaareen waxay la galeen barbaro sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta mancity waxaa weeyaan kulankaasina waa kulan cajiib ayuu ahaa waxaana loo arka kulankaasi inuu ahaa kulankii ugu fiicnaa tobankii sana ugu dambeysay horyaalka ee premier leaga sidoo kaleetana eh, markaad eegto sports ayay garaaceen marka kulanka haweynu arki doona iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea ay markaan ku faraxsan yihiin in ciyaaryahaanada sida inkunku iyo weliba lagu magacaabo ramio lafia ay kusoo laabteen dhanka tababarka laakiin tababaraha kooxda kubadda cagta ee eh, chelsea murushi bujuntino halis ma gelin doono ee eh, dhowaan soo laabtay waana ciyaaryahanka lagu magacaabo christopher inkunku iyo weliba ninka lagu magacaabo lafia laakiin inkunku isagu waxa uu doonayaa inuu ciyaaro kulanka newcastle maadaama eh, xilli ciyaareedkan doonaya kulankiisii ugu horeeyeyba marka inkunku eh, wuxuu leeyahay diyaarayaan waxa kulanka newcastle laakiin kooxda kubadda cagta eh, lagu magacaabo chelsea ama tababara malushi burgentino ma doonayo in ciyaaryahanadiisii uu halis geliyo markaad eegtay jelsia ah. saddexda kulan kusoo wajahan ilaa afartii kulan kusoo wajahan iyaguna waxa weyaan waa kulamo aad iyo aad u adag inkastoo jelsia waxa weyaan la ciyaareen mancity tottenham sidoo kale arsenal saddexdii kun ugu dambeysay laakiin sidaasi ay tahana weli waxa weyaan chelsea kulamo adag ayaa kusoo wajahaan sida kulanka newcastle inkastoo newcastle iyagu xataa waxa weyaan ciyaaryahaan muhiima ee ka dhaawacayn sida ciidaanka lagu magacaabo calen wilson ninka lagu magacaabo danberg sidoo kale jacob murfey ma taaget iyo waliba ninka lagu magacaabo alexander isaaq ninka lagu magacaabo banes iyo waliba sandro tonali oo isaga ganax ku maqan stephen bodman iyo weliba anderson dhammaan ciyaaryahanadaasi way ka maqan yihiin halka laakiin chelsea ciyaaryahanada kale inkunku weliba rumen lafi ay usoo laabteen xataa levi colwil waxa weyaan diyaar uu yahay kulankaasi uu ciyaari doono marka keliya chelsea markan waxa ay doonayaan inay markaas sugaan benjilwal iyo weliba wesley fofana siiba benjilwal isagu wuxuu imaan doonaa december dhammaadkiisa halka wesley fofana isagu imaan doono gabagabada bisha march taasi oo ka dhiman ama taasi oo la leeyahay inta ka dhiman xil ciyaareedkan waa uu maqnaan doonaa marka chelsea waxay la ciyaari doonaan saddexda kulan soo socda horyaalka premier leaga newcastle brighton ma united ayay la ciyaari doonaan sidoo kaleet everton ayay la ciyaari doonaan kadib sheffield united marka chelsea iyaguna waxaa weya marushi bujontin sanadkan wuxuu doonayaa in kooxda kubadda cagta chelsea tofor uu markaasi u gaarsiiyo weli chelsea waxay baadigoobayaan suuqa januari inay qaataan laba wariyaan waana eh, wariyahaanka koowaad waxaa leeyahay eh, ninka aadka u khatarta badan evan tony inkastoo kooxda kubadda cagta everton andhada kooxda kubadda cagta ee ay sheegtay in lacagna afartan milyan ilaa iyo waa boqol milyan weyaan lagu heli kara laakiin chelsea waxay doonayaan ciyaaryaankan ugu yaraan lixdan milyan iyo konton milyan in ay ku soo qaataan laakiin sidoo kaleet waxaa laleeyahay chelsea waxaa macquul ah in january aysan waryahan soo qaada laakiin ay doonayso markii suuqa uu dhammaado xilli ciyaareedkan uu dhammaado Eh, waxa weyaan may iyo june markaas suuqa uu furmayo suuqa weyna ay doonayaan osamihana waxa uu shaax ka qaaday inuu taageero weyn u yahay kooxda kubadda cagta chelsea chelseana ay diyaar u tahay in ay qaataan mustaqbalkiisana uu hiibeen doono kooxda kubadda cagta chelsea inkastoo kooxda kubadda cagta naaboli ay shaax ka qaaday in ciyaaryaankan boqol iyo konton milyan lagu fasixi doono waa hagee dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye muqdisho intaan ayaan kusoo gabagabeynana naali